bismi اllahi الرحman الرaxim alxamdu lilah rab اlcaalamiin uma الsalaatu wasalaamu calى rasuuli اllah wclى alihi waصaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi akhiruhum shaykhuna asheykh salix bn cabd lah cuseymiin kafar allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhm ila sfyaan bn cayn can amr dinar can abi qaabusa mowla cabdilahi bn camr cas can cabdillahi bn camr caasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa wa rasuul almujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajil walaajil fahada huwa almajlis asaabic min majaalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi alwaafi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 maqsadka aan kusoo jirnay waa maqsad koobaad waa maqsad alcaqiida caqiidada maqsadka uu sheekhu u baabeeyey ama maqsadka ugu dhigay ayaan kusoo jirnay oo sii gabagaboobi raba in sha allahu waxaan kusoo jirnay kitaabu aliimaan bilyowmi alaakhir maalinta aakhira rumaynta la rumeeyey ayaan soo jirnay waxaan ku jirnaa marka alfaslu athaali fasalka saddexaad axaadiiun fi ljannati waannaar axaadiid ku soo aroortay jannada allaha nasiy subxaana wa tacaala iyo wannaar naarta kusoo aroortay allah naga badbaadiyey subxaana wa tacaala axaadiid ku soo aroortay ayuu fasalkan imaamku u baabaystay xafidahu llah ayuu u fasal ugu dhigtay weeyaan hoostiisana abwaab badan ayuu dhigay babka koobaad baabun xujibat innaaru naarta waxaa lagu asturay oo lagu xijaabay oo lagu hareereeyey bilmakaarihi nafta wixii ay jeceshahay necab tahay xufat iljannatu jannada waxaa lagu hareereeyey oo lagu wareejiyey amaba xayndaan looga dhigay xayndaab looga dhigay iyo sarsar bilmakaarihi nafta waxyaabaha ay necab tahay weeyaan xadiidka u sideetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula rsulka sala allahu aleyh ali waslem qaala wuxuu yidhi xujibat innaaru naarta waxaa lagu asturay oo lagu xijaabay oo lagu heehaabay ama lagu seeraray bishahawaati waxyaabaha nafta ay jeceshahay weeyaan wa xujibat jannadana waxaa lagu xijaabay bilmakaarihi nafta waxyaabaha ay waxaa weyaan necabta weeyaan xujibat innaaru naarta waxaa lagu xijaabay bishahawaati waxyaabaha nafta ay jeceshahay shahawaadka ah wa xujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xijaabay bilmakaarihi waxyaabaha nafta ay necab ayaa lagu xijaabay weyaan waxyaaba nafta ay necab ayaa lagu xijaabay weyaan marka nabigeena sala allahu alay ali waslem wuxuu caddaynaya jannada haddii ay sida ay gudaha iyo nicmada rabbi udhiga subxaana wa tacaala markii la gaarana waxyaaba iska un iyo iska sheeke sheeke haddii lagu gaari lahaa nin walba jannadu geli lahaa marka sidaa darteed ilaahay si uu kala saaro ummadda subxana wa tacala maadaama caqli uu siiyey amarna uu bixiyey si ummadda u kala saaro wuxuu ku hareereeyey jannadii wuxuu ku wareejiyey waxyaaba nafta ay necabta naartiina haddii waxyaaba muxuu ahaa dhib dadka ku ah haddii muxuu ahaa sida ay dhib u tahay lagu harereyn lahaana ummadda dhan baa kuwada muxuu aha ka wada fogaan lahayd sidaa awgeed rabbiga subxana wa tacala ibtilaa'an wa imtixaanan jannada waxyaabaha nafta ay necab tahay ayaa lagu hareereeyey naartiina waxaa lagu hareereeyey waxyaabaha nafta ay jeceshahay shahawaadkii ayaa lagu wareejiyay ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali waslem lidalika marka waa in arrinta iyada loo dhuglahaado xadiidka laba iy sideetanaad can anasin waxaa laga malik radi allahu tacala anhu arda khaadimi rasuuli lah sal alla ly slem wuxuu yidhi anas qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem xufat iljannatu jannada waxaa lagu hareereeyey bilmakaarihi nafyaalka waxyaaba ay necab yihiin wa innaaru naartana waxaa lagu hareereeyey bishahawaati shahawaadka jannada tusaale ahaan salaada fajar waxyaabaha asbaabta jannada lagu galay ka mid tahay salawaadka in la sugo duruusta in lagu taxmo waxaa weeyaan khayr in lala imaado wakhti ay u baahan tahay hurdadii in laga soo kacay u baahan tahay waxyaabo badan sheeke sheeke iyo waxyaaba badan oo nafta ay jeceshahay in laga reeba ay u baahan marka naarta waxaa lagu hareeraya waxyaabahaas dhibka badan wanaaga badan oo qofka nafta ay jeceshahay jannadana waxyaabaha nafta ay nacabta weeyaan baabu ru'yati alinsaani qofka aragtidiisu arki doona maqcadahu makaano fadhigiisa iyo booskiisa arki doona min aljannati jannadii wa naarta ayuu u baabkan weeyaan qofka booska uu jannada ku leeyahay iyo booska uu naarta ku leeyahay inuu arki doono qofka laba boos ayuu leeyahay boos wuxuu kuleeyahay jannada boosna wuxuu kuleeyahay naarta kuleeyahay booskii uu naarta ku lahaa hadduu allah subxaana watacaala ka badbaadiyo ood ahlu janno noqdo booskii uu naarta ku lahaa waa la tus indhaha loo saari haddii allah subxaana watacaala uu ahlu janno ka ahlu naar ka dhigano booskii uu ku lahaa jannadana indhaha loo saari midna wuu geli oo wuu la kulmi midna indhaha loo saari wuu arki weeyaan sababta loo yeelana nabiga noocdayna sala allahu aleh ali waslem xadiidka saddex sideetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala nebiy wuxuu yidhi sal l slem laa yadkhulu axadun qof ma gala aljannata jannada ma gala ilaa hadduu gala miya uriya waxaa la tusiyaa maqcadahu makaana fadhigiisa oo min naar naarta uu muxua ka fadhiisan lahaa uu ka geli laha ayaa la tusiyaa weeyaan low asaaa hadduu xumaan la imaan lahaa hadduu xumaan iyo dembi la imaan lahaa boosku naarka geli laha ayaa la tusi weeyaan maxaa inuu kororsado shukran mahadnoq oo allo u mahadnoqo inuu kororsado ayaa loo yeelaya weyaan walaa yadhulu magala gala annaara naarta ma gala axadun qof ilaa hadduu gala miya uriya waxaa la tusiyaa maqcadahu makaana fadhigiisi booskiisa min aljanati jannadu ka fadhiistay weyaan low axsana hadduu wanaag samayn lahaa liyakuna inuu ahaado caleyhi dushiisa arinka isaga ay aragtidaas xasratan shallayta weyaan nabigeen wuxuu cadayna sal alla slam sida hore uu sheegay in qofka hadii ahlu janno uu noqdo qofka hadduu janno gala booskii uu naarta ku iyo sida dadka looga cadaabaa iyo xumaanta booskaas uu qaba iyo khatarnimada iyo dulliga dhex ayaa ilahay indhahu saara subxaana wa tacaala inta ayada waxaa loo yeelaya inuu shukriga kororhsado shukriga inuu kororsado su-aal marka waxay tahay shukriga si u kororsanay qofkii qofkii camal wax alle wix camal lahaa ood qaban lahaa adduunkan ayaa waxaa weeyaan takliifka uu kaga haray aakhira waa daaru xisaabin wa jazaa laa daaru camal wa takliif daar laisku kalifo ma ahan marka shukriga korsana muxuu yahay shukrigu korsana muxuu yahay shukrigaas waxaa weeyaan waa shukru taladud laa shukru takliif hadda inaad alla ku shukriy subxaana wa tacaala waa mukalaf aan ku nahay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha lain shakartum laasiidanakum wamaa ilaa dalika inaan shukriga la imaadna waa mukalafaan ku nahay qofka haddii aad shukrigii alla la imaan waayana ilahi wuu cadaabaya subxana wa tacaala shukri in lala imaado waa laazim waa mukalafaan ku nahay laakiin aakhira waa abaalmarineed janaa lagu geliyey shukri lagaa rabo oo adi rabbi uu kugu kalifi lama arka laakiin qofka ayaa macaansani oo dhadhansani ilaahay mahadnaqi subxaana wa tacaala qalbigii iyo carabkii iyo xibnihii ayuu kaga macaansanaya ood ka dhadhansanaya weyaan waxay la too tahay siduu nabigeena cadey sala allahu aleh waali wasalam yulhamuuna atasbiix kamaa yulhamuuna anafas neefta qofka uu neefsana oo kale ayaa tasbiixda ahlu jannada looga ilhaamiya hadda inaad neefsato ma qof baa kudhihi neefsa amaa neefsanin waa maya sideedaba waxaa weeyaan waa shay iska socda ood allah noogu dhamay subxaana wa tacaala sidaasoo kale ayaa tasbiixdiina looga ilhaamiyaa tanna tii ay la toota shukriga asaga waa kaas waa shukru taladud laa shukru takliif saa in socdo waa muhiim weyaan qofku isan isweydiinin oo shukriga aan laiska raban idna daba yeelan muxuu ahaa adduunkii aan shukri kula nimid nacam sidoo kale nabigeena wuxuu cadayey sala allahu alay w slam an yakuuna xasratan liziyaadati tacdiib qofka ahlunaarka markii naar inta la geliye kadibna barwaaqadii iyo nicmadii iyo khayraadkii iyo webiyadii iyo xurulciintii iyo wax alla wix ilahay udhigay fawaakihdii iyo xariirtii iyo dahabkii iyo fidadii iyo nicmadii iyo duulitaankii iyo dabaqyihii markii muxuu aha indhaha loo saaro kadibna murug iyo shallayto ayaa ku dhacaysa arrinta ayadan cadaabka uu ku jiray iyo dulliga u fadhiya ayuu sii kororsanaya duq inaka anta alcasiiz alkariim saas weeyaan baabu baabun taxaajat naar aljannat iyo jannada ayaa murmeen oo dood ay dhexdooda martay ayuu baabiye baabkan weyaan naarta iyo jannadii oo murmay oo dooday iyo xukunkii lagu kala xukumay ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka afar iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey raawiyat alislaam radia allahu tacala anhu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam taxaajat innaaru taxaajat aljannatu jannadii ayaa murantay iyo wanaaru naarta ayaa murmeen weyaan jannadii uu rabbi wax ku iyo naartii rabbi wax ku cadaabaya subxaana wa tacaala ayaa murmeen weyaan faqaalat inaaru naartii waxay tihi uuirtu waxaa lii dooray bilmutakabiriina kuwa iskibirsiiyo oo sanka taago ayaa lii dooray weyaan kuwaas ayaan aniga qayb ahaan u qaadanayaa waalmutajabiriina iyo kuwa is-awood bido oo awood is-awoodbidkaadna muxuu ah wax ku dulmiyaan ayaa lii dooray weyaan kuwaas ayaa aniga ayaa lii siiyey dhaxal ahaan kuwaas ayaan gooni u qaadanaya wax alla wixii kibir la imaado iyo wax alla wixii muxuu ahay awood isla doorbido labadaas gruub ayaan ku tegayaa saasay naarti tiri weeyaan oo dad culculus ayaa ay geli doona masaakiin iyo baabkaad ma yeelan wa qaalat iljanatu jannadan waxay tidhi maa lii ani maxaa igu dhacay oo maxaa ii sugnaaday laa yadkhulunii usan i gelaynin ilaa ducafaau nnaasi dadka kuwooda tabarta daran iyo wasaqatuhum kuwooda dhacsan oo hoos jira kuwaas un ma ayna kuwo kale maxay ii gelaynin saasa iyadna tiri ilaan wixii galaya waa u muuqdaa ay tiri weyaan marka macnaheeda waxaa weeyaan naarna qofka ahlu jabaruut iyo ahlu kibir hadduu yahay asal ahaan naar ayuu leeyahy baabkiisa iyo booskiisa waa naar hadduu qofka ahlu dacfi tadacuf oo ilahay dartii dee dacfi oo qofku u dhashay maahane ilaahay inuu isu duleeya oo isu daciifiya ayaa macnaheeda lagala jeedaa weyaan isna inuu ahlu jannaya weyaan qaala allahu tabaaraka wa tacala alle wuxuu yidhi liljanati janno wuxuu ku yidhi anti adiga jannay ramatii baa tay arxam waan ugu naxariisana biki adiga waxaan ugu naxariisanaya man shaa qofka aan doono min cibaadii addoommayd ka mid a ah. wa qaala linaari naarna wuxuu ku yidhi inamaa in kale maana anti adiga cadaabi cadaabkay ayaa tahay ucadib waxaan ku cadaabaya oon ku naaraya bika adiga man ashaau qofka aan doono min cibaadii addoomayd ka mid ah. a waaxidatin mid la arko minhuma labadooda kamid ahna miluha inaan buuxiy ani ayaa mxua dushay ahaatay ayuu rabbi le subxana watacaala labada inaan buuxiyana anaa liga raba waana buuxinaya fa ama naaru naarta miya tamtali uma buuxsanta xataa yadaca ilaa uu ka dejiyo alla weyne subxaana wa tacaala rijlahu lugtiis uu kaga oo ka saara fa taquulu ay tidhahda qain qain qain igu filan igu filan igu filan ilaa ay ka tirahda fa hunaalika goobta ayada ayaa tamtaliu ay buuxsamaysaa iyo wakhtiga asaga ayay buuxsamaysaa wayuwaa loo duma wayuwaa loo dumaa bacduha barkeedna ilaa bacdin barka kale ayaa loo dumaa oo lisku ururiyaa saasuu muxuu ahay nabigeena cadayna sal l slem walaa yadlimu llah alla weyne ma dulmiya caza wajalla min khalqihi addoomihiisa axadan qof ma dulmiya wa ama aljannatu jannada miya fa ina allaha alweyne caza wajalla yunshiu laha wuxuu u khalqan abuur cusub ayuu rabbi u abuuraa subxaana wa tacaala xadiidkan waa xadiid cadiima fawaa'idiisa lama koobi kara waxaa ka mid ah in rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay rijli riwaayaadka qaarna qadam baa soo aroortay lug inuu leeyahay rabbiga subxana wa tacala iyo gomad uu leeyahay arrinta ayada marka waa horaan u sheegnay waa rijlun wa qadamun yaliiqu bijalaali illaahi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa daatihi alcaliya wa jabaruutihi wa malakuutihi waa mid alla u qalanta weeyaan mid bini aadan looga qiyaas qaadan kara ma ahna laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu اlbasiir saas weeyaan culimada khaasatan ashaacirada ah cafaa allahu cana wa canhum jamiica ayaa ta'wiiliya xadiidkan oo qaar ay ka mid yihiin shuraaxda kutubta oo culimo weyn ah afar allahu lana walahum fahamkii halkaa la maray markaasa waxay leeyihiin qadamkaas iyo rajliga laga hadlaa waa addoommadii la cadaabaya rajligooda qaar ka mid ah ya waa wax mogta meel qardajeex habay yaraatay oon habay muxuu ahaa waddo lahayn haddii aad tirado maraya xitaa waxaa kaa qalo fahamkaadii iyo wanaagaada iyo khayrka lagugu yaqaanay wax aan ahayna baa kaa sababoodi oo lala yaabi ya adoomihii lugtooda mid ka mid ay kalaam min hada baabkaas marka baab jira ma ahan tawiilka sifaadka aayadda qur-aanka ayaa kala xukuntay laysa ka milihi shayun wa huwa samiic albasiir ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la toa lama arko mana la heli karo mana jiraan mana dhacayaan waxaa lala too subxana wa tacaala haddii ay sifo tahay haddii ay daato tahay dhan walba allah cidlaa mida lama arki karo ayadooy sidaa tahay dhanka kalena wa huwa asamiicu basiir alla waa maqlid badane wuu maqlaa wuuna arkaa marka ayadda qaybta hore ilaahay mithil iyo ina wax la too ah loo suga ayay muxuu ahaa bannaanka ku tuurtay aayadda dambena waxay bannaanka ku tuurtay in alla loo diida wax uu lahaa sifaat ah inuu bashar leeyahay u sugtay sifaat kalena waa lamid ayadna kale cadaynaysa marka allah subxaana wa tacaala waa in loo suga maa abatahu lahu maa ahbatahu linafsihi wamaa ahbatahu lahu rasuuluhu sala allahu aleyh ali wasalam in allah wuxuu naftiisa u sugay loo suga rasuulkiisa wuxuu sugayna loo suga sala allahu aleh ali min hayri tashbiihin walaa takyiifin wa min hayri tactiilin walaa taxriif iyada oon allah subxaana wa tacaala kayfiyad loo raadinaynin waxna aan alla loo ekaysanaynin tan labaadna gruubkaas xagga lagu bixiyey waa qolyaha mushabihada la yihahdo ama mukayifada la yihahdo oo allah bini aadamka u ekaysiiyo iska dhig gruubka labaadna waa qoryaha la yihahda mucailada oo allah subxana wa tacala sifaatkiisii meesha ka tuureen oo jahmiyada madax u tahay iyo wixii hoos yimaada oo muctasilada iyo ashaacirada qaybta sifaatka ay kamid mid yihiin weyaan marka labada gruubba ayaddaas ayaa muxua daaqada ka riday marka waxaa soo haray alwasat wahum ahlu sunna waljamaca dadka dhexdhexaadka ah ahlu sunnada oo allah subxaana watacaala bashar iyo muxuu ahaa makhluuq aan u ekeysiinaynin sifaadka uu kitaabkiisa sunnada nabiga lagu sugayna sideeda ugu sugayaan kuwaas ayaa soo hareen waa ariiqada salafka lagu yaqaanay raximahum llah raxmatan waasica ayb baabu taxajati naar nacafun xadiidka han iyo can imraan ibni xusaynin waxaa laga wariyey cimraan ibnu xusayn ibnu cubayd ibnu khalaf ibnu najiid alkhusaaci waa niminka reer khusaaca waa niminka xilfiga nabigeen lahi sal allahu aleh wasalam marigii muxuu ahaa nimankii eh, reer qureysheed sulxulxudaybiya nabiga uu la ballamay calayhi salatu salaam khusaaca waxay ahaayeen qolyihii nabiga calayhi salatu slam dhinaca ku qabtay oo dhankiis soo maray raggaas ayay ahaayeen weyaan raggaas uu ka dhashay isaga iyo aabbihiis oo xusayna iyo abu hurayra saddexdoodaba waxay soo islaameen sanadkii jirada markay ahayd nabiga cala slaslam todoba ay soo islaameen saddexdoodaba ay soo islaameen weyaan waxyaabaha la yaab kale oo ninkan lagu yaqaano cimraan ibn xusein radia allahu tacala canhu ardaa weligeen miyaad maqasheen bashar ay mala'ig salaamays bini aadan intay u timaado malaa'ig aan ambiye ahayn oy gacanqaadayso ka warrama oy soo booqanayso oy u oo caadi ah fii saxiixi muslim waxaa ku sugan in cimraan uu leeyay radia allahu tacala anu ardaa waxaa ii imaan jiray malaa'igta o islaami jireen markaasaa waan isgubay u xanuunsaday waan isgubay markaan isgubay malaa'igtii goosatay kadibna gubniinkii aan iska dhaafay oo baabkii asagaan isgubaayay oan isku dawaynayay ayaan joojiyey malaa'igta iisoo laabatay ayuu leeyahay oo islaami jirtay lidaalika culimadu waxay dhihi jireen mustajaaba ducaa saasay dhihi jireen culimadeena qaybkama saasay dhihi jireen raximahum llah raxmatan marka cimraan bin xusein wuxuu dhashay wuxuu dhintay hijrada nabiga marka alayh slat laba iyo ayuu dhintay laba iyo kontonkii ayuu dhintay axaadiistuu nabigeena ka warin alayh slat waa boqol iyo siddeetan xadiid cimraan bin wuxuu le radi allahu anhu arda an nabig wuxuu ka wariyy sal slm qaal wuxuu yidhi eh, nabigeena iطalactu waxaan fiiriyey fi jannada ayaan eegay fara'aytu waxaan arkay ahliha ahalkeeda ka uga badan alfuqaraau fuqara inay yihiin ahalka ugu badan inay fuqara yihiin aan arkay weyaan maxaa yeelay horta fuqarada iyo tujaarta yaa badan yaa badan si ahaanba fuqaradaa badan shaki ma lahan fuqaradaa badan waa kow tan labaadna xadiidka abu sufyaan muxuuah hiraqle uu la kulmi jiray markuu ka warramay maxay ahayd annahum atbaacu rusul kuwa nabiga raaca alayhi sala slam oo raacitaanka badan ambiyada raacana waa dadka fuqarada iyo ducafada weeyaan sida awgeed saasay jannada ugu bateen weeyaan faraytu ara akar ahliha alfuqaraa labadaas sabab awgeed weyaan adduunkan ay ku badan yihiin tan labaadna dadka ambiyada raaca oo diinta alla raaca fuqarada u badan tan labaad waxaa weeyaan waطalactu waxaan fiiriyey fi naar naarta ayaa dheegay fara'aytu waxaan arkay akar ahliha ehelkeeda kuwa muxuu ugu badan naarta annisaa haweenka iyo dumarka inay yihiin maxaa yeelay likufraani alcashiiri wa cadami asabri oy mxuu ahaa diidaan oy dafiraan oy ku kufriyaan waa tii xadiidka ahaa haddii aad midda zamanka dhan wax u fasho wanaag oo kadibna maalinta wax yar ay kaa aragta waxay leedahay maa ra'ayta minka khayrun qad khayran qad weligay wax khayr kama arkin ragga xasaaska lama yaqaanaan filaya baabka isaga ya rag weliba weyn raggaa yaro mxuu ahaa dotcomka ma laakiin odayaasha aad ba u yaqaanaan oo khibrada marka baabkaas waa baab la yaqaano weeyaan waxay wanaagii iyo ku kufriyaan midda labaadna waxaa weeyaan markay bala iyo masaa'ib dhacdo sabar ma lahan waad aragteen hadda haddii dab u kaco amaba dhibaato ay dhacdo amaba qof meyd arka ama wamaa ilaa daalika dumarka oo hena iska qabsanayaan sooma sabarkiyaa ku yar ragga laakiin waa iska adkaysanayaan waa adkaysanayaan marka labadaas sifa ayana ay naarta ugu bateen weyaan labadana waa laba sifa oo lagu gara naarta lagu gala weyaan sal allah asalama alcaafiya baabun fii naciimi janati janadi nicmadi baabun fii naciimi اljannati jannada nicmadeeda ayuu u baab yahay iyo cadaabi naari naarta cadaabkeeda ayuu baab yahay oo la cadeeyo sida ay tahay khatarteeda weyaan xadiidka lix iyo sideetanaad anas bn maalikin radi allahu anhu arda khaadimi rasuuli illahi sal l slem alansaari qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slem yuutaa waxaa la keeni doonaa biancami ahli dunya ahlu dunyada ama dadka adduunka ku sugan ehelkeeda kan nicmada badan ayaa la keeni doonaa yuutaa waxaa la keeni doonaa maalinta qiyaam biancami ah, ahli dunya dunyada ahalkeeda kan nicmada badnaa oo min ahli naar ahlunaarna ah adduunkan dadka ugu nicmada badan ayuu ahaa waana ahlu naar nasal allah salama alcaafiya yowma alqiyamati maalinta qiyama la keeni doonaa fa yusbaqu kadibna waxaa la tiimbin doonaa oo la gelin doonaa fi naari naarta gudaheeda sabqatan tiimbin iyo gelin ayaa saa loo gelin doonaa weyaan uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa ibna aadanow kii yaa loola jeedan muxuu ahay ku haysta aakharna ahlu naarka noqday hal ra'ayta miyaad aragtay khayran khayr qatu weligaa khayr miyaad indhaha saartay hal mara maku bika adiga naciimu nicmo qatu weligaa maku fayaquul wuxuu dhihi laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow wayu'taa waxaa la keeni doonaa biashaddi innaasi dadkan uga daran bu'san xagga dhibka iyo rafaadka iyo faqriga iyo cudurada fi dunya adduunyada ayaa la keeni doonaa weyaan oo min ahli jannati ahlu janna ah fayusbaqu kadibna waxaa la tiimin doonaa sabqatan tiimbin fi ljanati jannada in saa loo geliya ayaa laga soo bixina sabqada waxaa wey qofka intuu ama caday uu qaato oo biyo saa u kadib u kasoo saaro sabqada taa wax lagu nagaadi ama daqiiqad loo daaymaa saasaa loo laga soo bixiyey waa gelin iyo kasoo bixin bas fa lahu waxaa loo dhihi ya bna aadam ibna aadanow oo hor adduunka ku dhibaysnaa hadana jannada mutay hal ra'ayta miyaad aragtay bu'san dhibaato iyo xanuun iyo faqiirnimo miyaad aragtay qatu weliga hal marra ma maray bika adiga shidatun dibaata qatu weliga fayaquul wuxuu dhihi laa maya wallahi baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow maa mara soo marin bi aniga bu'sun baas iyo dhibaato qatu weligey wamaa ra'aytu maan arkin walaa ra'aytu maan arkin shiddatan dhibaatana qatu weligey maan arkin adduun marka qiimo darridiisa waa intaa un ninka adduunka ugu nicmada badnaa hal jeer oo naarta saa loo tiimbiyo laga soo bixiyey ayuu adduun nicmadiisa o dhan ku hilmaamay oo wax uu weliba alla ku dhaarana subxana wa tacala inuusan weligiisa nicmo arkin kii adduunka ugu dhibka badnaana hal maroo jannada saa ayuu wax alla wax dhibaataha ku hilmaamay qofka caaqilka marka marka xadiidkan iyo axaadiis lamidka u arka waxaa laazim noqonaysa oo waajib noqonaysa oo xataa qofka xayawaan uu noqona hadduusan ku camalfelin in adduunkan macnodarrida qaba uu alla ku casiyo dhexdiis inuu nicmo iyo khayr adduunkan uu ku haysto u hilmaamsiiya nicmada aakharo inuu dhibaato yar oo adduunkan ku qabtay ay hilmaamsiiso dhibaatada aakharo iyo nicmada aakharo arinta ayada marka waa arrin muhiim oo qofka kulamaa u damca inuu mxuu ahay macaali lumuur waxyaaba wanaag inuu la yimaado culays yar iyo dhibaato yar darteed inuusan ugu tegin wanaag kastood haystana ama wanaag kastoo lagu gaara adduunkan ahna inuusan macsiyo alla u fuulin maxaa yeele wanaag kastoo adduunkaad ku gaarto hal mar oo qofka naarta la tiimbiyaa hilmaamsiini sidoo kale waxaa weeyaan dhibaato kasta iyo dhib kasta iyo xumaan kasta adduunka kugu soo martana halkaa maroo jannada allah subxana wa tacala saan lagu tiimbiya ayaa ku hilmaamsiini sidaa awgeed qofka waa inuu muxuu ahaa arinta ayada aad ugu talagala weyaan oo aad ugu murga arinta ayada uusan hilmaamsiinin adduunkan waa wax saacaad waa laxadaad labitnaa yowman aw bacda yowmin fasal caadiin halkaasay ka dhici doonaan hal maalin ama maalin barkiisa adduunkan ku nooleyn haba me dheerba aadinba qofka maanta labaatanka sano jira inta halkaan fadhida labaatan jir meelaas ugu yaraan filaya labaatan sano qofkii jira in allah intii wanaag uu soo maray oo nicmo uu soo maray haddii maanta la weydiiye weligiis inuusan nicmo soo marayn latoota weligiis haddan bay ugu xisaabsan tahay wax macaan ood cuna wax quruxsan u xirto wax wanaagsan ood fuula meel fiican u saaxdo wixii hore ka kacwa caaw haddii la yihahdo ismidkaa saaxa labaatan muxuu aha meel cajaaib badan jiiftay ma soconaysaa ma maya saddex maalmood cunalaan joog ila wax badanaad waxba soo cunaysa maya wixii hore ka kacwa ma tirsano mana xisaabsano sidaas weeye marka qofka inuu ku xisaabtamo waxaas baaqiga ah naartaas baaqi noqon doonta iyo jannada baaqi noqon doonta qof waa inuu xisaabsado weyaan adduunkan usan isku hilmaamin iyo biriqbiriqiisa baabun wuxuu u baabiyey baabkan yunaadii dhawaaqi khuluudun waa waaritaan falaa mowta geeri ma jirto dhawaaqaas ayuu u baabiye weyaan baabun dhawaaqi oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa muxuu ahaa munaadin mid dhawaaqa soo saari doona qiyaamo markaasaa wuxuu dhihi doonaa khuluudun waa waaritaan falaa mowta oo ahlu jannadi iyo ahlu naarka iyo warka asaga loo dhihi doonaa siduu yahayna nabigeena noo cadayna alayh slat slam xadiidka toddoba iyo siddeetanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi ibni cumar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slam idaa saara markay ahaadaan oy galaan ahluljannati ahlu jannada ila aljannati jannada ay ahaadaan oy ahlu janna rasmi noqdaan jannadii ku sugnaadaan saaruu way ahaadeen jannadii ay muxuu ahay galeen oo jannadii ay ku sugnaadeen dhaqdhaaqda ma jira marka kow wa ahlu naar ahlu naarkana ay ku sugnaadaan oy ahaadaan ila naari naarta jia waxaa la keeni doonaa bilmowt mowt ayaa la keeni doonaa xataa yujcala ilaa laga yeelo bayna aljannati wannaar naarta iyo jannada dhexdooda ilaa laga yeelo weeyaan uma intaa kadib yudbax waa la gowrici ayb uma intaa kadib yudbax waa la gowrici mowdkii ayaa la gowrici uma intaa kadib yunaadi waxaa dhawaaqi munaadin mid dhawaaqaya dhawaaqi muxuu dhihi yaa ahla aljannati ahlo jannow laa mowta geeri ma jiro wax dhimasho la yihahda lama arko waya dambe wayaa ahla aljanna wayaa ahla annaar ahlu naaru laa mowta geeri iyo dhimasho damba ma jirto weyaan fayasdaadu waxaa kororsani ahluljannati ahlu jannada faraxan farax bay kororsanayaan ilaa faraxihim faraxii ay ku jireen iyo nicmadii ay ku jireen ay kusii farxayaan wax xanaad aragtay oo wanaagu adduunkan lagu haysto geeri ayaa waxaa weeyaan ayaa ka dambaysa marka farxad ma lahan laa ladaata lilcayshi maadaamat ladaatu munaqasatan bidikaari lmowt walhanam sooma laa ladaata lilcayshi maadaamat ladaatu munaqasatan bidikaari lmowti walharami maadaama odaynimo iyo gabow iyo waayeelnimo iyo geeri ay kaa dambayso macaan kastoo adduunka aad ku haysato dhadhan ma laha laakiin nicmadii iyo dhadhankii wanaaggii ay jannada ku haysteen markii lagu yidhaahdo mowt soo ma jeedaan qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fa inahu mulaaqiikum soo mahin alla soo qabanay markaasaa la gawrici tooriyaa lagu taagi kadibna waxaa le khuluud waaritaan weeyaan markaasaa farxad iyo nicmo iyo ma waxaanan ku jirna oonan geeridama lahayna haa waxay sii kororsanayaan nicmadii aragtida alla arkeen subxana wa tacaala wanaaggii anhaartii khayrkii xurlciinkii wixii muxuu ahay sii kororsanayaan kow uma yudbaxu uma yunaadi munaadin waya ahla naar ahlu naar laa mowta geeri ma jirta fayasdaadu ahlu janati farxan bay kororsa ilaa farxihim wayasdaadu ahlu naar ahlu naarkuna waxay kororsanayaan xusnan murug ilaa xusnihim mowdka malakulmowt ma waxa laga hadla la socda malakulmowt ma waxa laga hadla waa mowt mowtkana waa macno weyaan wax oo jirmi lah qofka markay nafta ka baxayso matooriya ku dhacdoon aragnaa ma mowt taaganoo waxjidaan aragnaa ama mowtkiioo mxu ah qofka ku jiray oo laga bixin oo mxuu ah mowt la socd ma arkayna waa may waxyaabaha macaanidi wa alqaadi ciyaad raximah اllah kitaabkiisa la yidhahdo altadkira fi axwaali اlmowta wاlaakhira wuxuu ku caddaynaa uu leeyahay mowtkii rabbi wuxuu ka dhigaa subxaana wa tacaala wan aad weyn wan ayuu rabbi keenayaa kadibna waxaa loo bixinayaa in la yidhahda mowt mowt aa loo bixinaya waa la gowraci kadibna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qalbiga ku ridaya ahlu naarka iyo ahlu jannada wuxuu ku ridayaa waxaan inuu yahay mowdkii ayaga muxuu ahaa dili jiray inuu yahay ayaa waxaa weeyaan qalbigooda ku ridaya markaasaa qolo walba waxay u deliishanaysa arrinta ayada ah oo daliil ugu dhigaya rabbiga subxaana wa tacaala in waaritaan wax kale usan jirin oo lagu waari doono ahlunaar naar ay ku waarayaan ahlujanna ay kuna jannadii ilan maxaa yeele mawdkii ay ka baqi jireen halkaas ayaa suura inta la suuradeeyey ayaa lagu gowracay saas ayuu imaamka leeyahay caleyh raxmat nasal allah aljana wanacuudu bihi min annar alfasl raabic fasalka afaraad cadaabu ahli naar ahlu naarka cadaabka ay leeyihiin ayuu u fasal yahay baabu shidati xari naari jahannam naarta jahanama naarteeda kulaylka ay qabto iyo darnaanta ay daranta ayuu u baabkan weyaan baabu shidati xari naari jahanam naarta jahanama kuleelkeeda darnaanta uu daran yahay ayuu baabkan u baabyahay weyaan xadiidka sideetan iyo sideedaad can ibni cumar radi allahu tacala canhu ana rasu rasulka al sala allah alay slm qala wuxu rasuulkeenna naarukum dabkiinan oo adduunka ah juzun waa qeyb oo min sabciina juzan toddobaatan qaybood oo min naari jahanama naarta jahanam ka mid ah qiila waxaa liya rasuul lahyow in kaanat waayba ahayd la kaafiyatan mid ku filan oo tan adduunka ku sugan ayaa inay wax cadaabto oy gubto aba ku filnaan lahaa waad aragtay qof haddii shan daqiiqo shan daqiiq maxay tahay daqiiqad qof haddii daba lagu rido holca ma noolaanaya waa maya intaaba ku filnayd ayuu nabi ay muxua saxaabadii nabiga ku yihahdeen alayhi salatu slam nacam in kaanat wayba ahayd lakaafiyatan mid ku filan weeyaan qaala wuxuu yihi nabigeena alayhi slat fudilat waa laga ziyaadiyey calayhinna calayhinna korkooda bitiscatin wa sittiina jusan tiscatin saasoma idin qorno bitiscatin wa sitiina juزan sagaal iyo lixdan qaybood ayaa laga kordhiyey kulluhunna dhammaantood milu xarihaa kuleelkeedoo kale weyaan oo naartan adduunka kuleelkeedoo kale say u kulushahay sagaal iyo lixdan qaybood oo kale ayaa lagu dari oo mid walba mxuuaha kuleelkeeda qabta marka toddobaatan ba isku irnay isku noqonayaan weyaan toddobaatan bay isku noqonayaan naarukum dabkiina juzun waa qayb oo min sabciina juan toddobaatan qaybood ka mid oo min naari jahanama naarta jahanam ka mid a qiila waxaa li yaa rasuullahyow in kaanat waa uhedla kaafiyat mid ku filan oo halkaas ay cadaab iyo gubitaan ugu filan lahayd qaal wuxuu yidhi fudilat waa laga sarmariyey calayhina dushooda bitiscatin wa sitiina jusan sagaal iyo lixdan qaybood kulluhuna dhammaantood milu xarihaa kuleelkoodoo kale weyaan kuleelkoodoo kale weyaan waa sukuleyl ama kuleelkoodoo kale weyaan xadiidka sagaal iyo sideetanaad can ibni mascuud waxaa la weri waa ninka saxaabiga ahaa oo qiimaha badnaa tarjamadiisa inoo so hormartay qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn mascuud asaabiqiin alawaliin waa ninka u horreeyey oo kacbada inta la istaagay qur-aanka reer qureysheed muxuu ah ku dakray oo dhagaha kaga faliiri qur-aanka weyaan qala wuxuu yidhi qala rasul wuxu yidhi sal slam yuutaa waxaa la keeni doonaa bijahanama jahanama ayaa la keeni doonaa yowmaidin maalinta iyada laha iyada u sugnaada sabcuuna alfa zimaamin toddobaatan kun oo hogaan toddobaatan kun oo hogaan iyo xereg ayaa ku xihan naaru jahanam weyaan maca kulli zimaamin xereg la arka hogaan kasta sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa ku dhegan yajuruunaha way jiidayaan weliba riwaayaadka qaar waxay sheegayaan inay kasoo farabaxsanayo cadowga alla iyo alla kuwa ku cas inay qaadato ay rabto weyaan naarta jahanam saasaa loo celinaya oo loo jiidaa weyaan xadiidka sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda raawiyat alislaam mooyaane qala wuxu yhi abu hurayra kunnaa waxaan ahayn ninka saxaabiga ah waxaan soo marnay isaga iyo cimraan bin xusein iyo abihi inay soo islaameen hijrada nabigan todoba sideed sagaal toban haye toban i ko miiqaa nabiga la joogay alai sl ugu badnaan shan sanoo la joogay laakiin suu ku hela cilmigaas nabigu weligiis kamuusan ag tegin todobadaas sana meel kama aadin nabiga alai slat slam intaa waxaa dheeri ah nabiga calayhi salaat ayaa u duceeyey hilmaamki intuu nabigu u sheegtay markaasuu go fidso go-isu fidsaday markaasuu nabiga u qaaday ugu shubay u qaaday ugu shubay u qaaday ugu shubay markaasuu lalaabtuu qaatay ilahay subxana wataala nicmadiis bal arka abu hureyre marka cilmigiisa wax sahlan ma ahan cilmi ladunya ku jiro nabiga ala sla slam ilahay ugu baryay subxana watacaala ood ilaahay siiyey ee nin shan sana intaanu cilmi ku xambaaray ka warrama ya inta weliba uu qariyey ayaa ka ah, wuxuu leeyahay cilmigaa soo xambaaray haddii aan kulli sheegi lahay inta halkaasaa laga jar laha halkaas dhuunta intuu saa u taabtay wuxuu yidhi la goyn lahaa culum badan iyo cilmi badan ayaan badda ku shubiyuronan sheegin oo malaha rag badan iyo sifaadkooda iyo sidaa yihiin nabiga ka maqla alai slam ayuu faraha kala baxay isagoo masaalixdii iyo maslaxadii caamkeed ilaalina weeyaan ayb abi hurayra wuxuu le radi allahu tacala canhu can abi hurayrat waxa lg radi anhu arda qal wuxu abu hurayra kunaa waxaanayna maca rasul rasulka an la jirnay sal l slm id samica nabiga maqlay wajbatan jug ayuu nabiga maqlay alai slam dhicitaan wax jug yiri ayuu maqlay faqala nabi nabig wuxu yih sal l slm tadruuna miyaad garanaysaan maa kan wuxuu jugta ayada waay timi ad garanaysaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi allahu warasuulu aclam alla i rasuulkiisa yaqaano weeyaan qaala wuxuu yidhi haada kanaytu xajaran waa dhagax rumiya lagu tuuro bihi isaga fi naari naarta lagu tuuray mundu sabciina khariifan toddobaatan dayrood ka hore lagu tuuro weeyaan toddobaatan dayrood mund sabciina khariifan toddobaatan dayrood muxuu ahay zamankiis ama wakhtiga ka hore lagu tuuro weeyaan fa huwa isagii dhagaxi isaga yahwi hoobtay ama hoobanaya fi naari naarta alaana hadda ayuu ka hoobanaya ama uu ka hoobtay weyaan oo god muxuu ahaa naarti salkeedii ayuu hadda gaaray weeyaan subxaana allah intaha ilaa uu kaga ekaaday ilaa qaciha muxuu ahaa salkeeda wakhtigan weeyaan saasuu nabigeena cadayna calayhi salatu salaam allahu mustacaan naarta marka waad garanaysaan qacrigeeda iyo kuleylkeeda iyo sida ay tahay weyaan marka naarta iyada in laga laiska badbaadiyo qofka badbaada ay u noqoto waa saas waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka uu kaga badbaadi karin waxaa ugu muhiimsan towxiidka allah subxana wa tacaala nabigeena ala sl slam o aeeca faraaisha oo lala imaado salaamat sadri qalbiga muslimiinta loo saafiyeela dikriga allah subxaana wa tacaala icaamka sadaqada biyo waraabinta iyo wixii la midka oo khayraad cilmiga alloo la wa tacala diintan oo la faafiyo maxaarimta oo iska dhowra cuquubaadka allah subxana wa tacala waxyaaba keena oo qofku iska ilaaliyo inuu qofka la xisaabtama asaas waa intaasoo dhan naftiisa inuu qofka la xisaabtamo habeen kasta markuu muxuu ahaa inuu naftiisa la xisaabtamo ayaa saasoo ah weyaan ahwani ahli naar baabu ahwani ahli naari ahlinaarkan ugu fudaydka badan cadaaban xagga cadaabka ayuu baabiya weyaan qofka xadiiaa dhiman baabu xaali lkaafiri qofka gaalka xaaladiisa fi naari naarta dhexdeeda marka ku sugan yahay xaaladiisa ayuu baabiya baabkan weyaan xadiidka kow iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda an nabi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan maa bayna mankibay alkaafiri qofka gaalka ah labadiisa garbood inta udhexaysa masiiratu alaaati ayaamin saddex maalmood inta loo socdo weeyaan masiiratu alaata ayaamin saddex maalmood intuu u socdo weeyaan liraakibi qofka wax saaran almusrici weliba degdega u socdo weeyaan labada garbood inta udhexaysa dureertadaa yar oo qofka gaalka oo ahlunaarka ah maalinta qiyaamo nabigan wuxuu ku caday alai slam saddex maalmood qof faras dheereeyo saaran intuu u orda weyaan faras dheereeyo oo saddex maalmood labaatan iyo afar saac iyo labaatan iyo afar sac iyo labaatan iyo afar sac miiqaa weeyaan todobaatan iyo laba saacadood intuu u orda maxay gaari kartaa ya maka ma gaari kara qof halkan faras ka fuula ya jibuuti waa tegi karaan filaya ya jibuuti inuu gaaro waa dhici kartaa ama soo dhaweyn madheero iska dha kun kilomitr sadex maalmood oo habeen imaan isku furay madheero lama dhihi karo dhowr jibaaray noqonaysaa kaba soo qaad madheero iyo halkan tusaale ahaan waa kun kilomitr kunkaas kilomitr qofka marka dureertadiisa iyo intaas muxuu labada garab udhexaysa ay intaa noqoto gowskiisana jabal uxud nabi kusheeg xadiid kale gowska halka gows qofka gaalka buurta uxud oo boqol labaatan sideed kilomitr kor u jirto wareegeedan labaatan kilomitr oo taqriiban la eg ayaa gowskiisuu leegyahay inta ayada naarti inay la deeqsiiyo cadaabka in la deeqsiiyo in laga dharjiyo ayuu rabbi uga tagay subxana wa tacaala waxaan uu ku naargalin bal ark yaraanta ay qabaan waa inuu tawxiidkii iskaga tagay waa inuu macaasidii iska reeb iska dhaaf layidhi laga reebi waayey waa inuu ma'muuraadka allah subxana wa tacala oo weliba taysiirka lahaa yasiru walaa tucasiru walaqad yasar qur'an lidikra lmudakir intiyaa lagu kari waaye markaasuu wuxuu ku madanayaa balaayadaas iyo cadaabkaas acuudu bilah sal alla salama alcaafiya baabu ahwani ahli naar ahli naarkan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka u baab yahay weyaan can nucmaan bashir waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda qal wuxuu nucmaan samictu nabiy nabigan ka maqla sal slam qol isagoo leh ina ahwana ahli naar ahli naarkan ugu fudayd badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyamati maalinta qiyaama larajulun waa nin weeyaan tudacu la dejiyey fii akhmasi fii akhmasi qadamayhi labadiisi muxuu ahay reesmadaarto labadiisa lugood reysmadaartadooda la saari doono jamratun dhuxul la saari doono yaqli wuxuu burinayaa minha dhuxusha darteed ama awgeed u burinayaa dimaaquhu maskaxdiisa buruni labada reysmadaarto reysmadaarto dabcan waa lugta qeybta hoose dhulka aan taabanaynin lugsaa lug loo dhiga qaybta yaro kor u yara qaadan inkastoo dadka qaar ay saa u laakiin dadka inta badan waxaa weyan korba u yara taaganta mogta meesha ayada ayaa waxaa laga saarayaa laba dhuxuloodaa laga saar ama dhuxul baa laga saari kadibna xanuunka ha ninkaas mxuu aha kuleelka ay qabto halkaas maskaxda ee burinaysa ciyaadan bilah qofka latimbi ka warran qofka dhagax haddaan ka warramayn oo kale sano hoos socona ka warrama wax imtixaana runtii ikhwaani marka wax zaajir wa adduunkan lagu kadsoomin sheekh baan nahay daaciyaan nahay waxaa weeyaan masaajidkan daa'ima kaligeed yaan laisku halaynin allah subxana wa tacala lagu dadaalo yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa aacatik kale kelimaadka qofka ka soo ha iska ilaaliyo qofka hal kelima oo alla caradiisa ku hadlaya markuu ku hadlana kaftan iyo waxa weyn iyo hebel iskaga yarriixi ayuu ku hadlay markaas toddobaatan sano dhagaxioo kale ayuu naarta uga hoobanaya weyaan waa khatar marka arrimahaas ayada carabka waxyaabaha ugu daran dadka carab geliyana siduu nabigan shege sal slm waxaa weyaan waa carabka iyo farjiga farjiga weya marka arrimahaas aad looga digtoonaado oo qofka wuxuusan hubin yuusan ku dhawaaqin ayib xadiidka saddex iyo sagaashanaad can anasin waxaa laga ibn maalikin radi allahu tacala arda nabig wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi yaquulu allahu tacala alle ban cadaaban cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wuxuu ku dhihi doonaa qofka ugu cadaabka yar ahlunaarka ayuu qiyaaninta qiyama rabbi wuxuu ku dhihi doonaa low ana laka adi haddii ay lahayd ay ku sugnaan lahayd maa fi lardi arada wuxuu ku sugan ow min shayin shay ah akunta miyaad ahayd taftadii bihi mid isku furta soo naar maanta lagugu xukumin soo xukunkaada ma usan dhicin soo ahlunaar maad noqonin adduunka wax alla wixii ku sugan oo maal iyo jiritaanna ah, adduunka wixii ku sugan haddii aad maanta adiga milkan lahayd naartaa ma iskaga furan lahayd fayaquul wuxuu dhihi marka nacam ma iskaga furan lahaa fayaquulu wuxuu rabbi aradtu waxaan kaa doonay minka xaggaada ahwana ahwana min hada arinkan wax ka fudud ayaan kaa doonay wa anta adigana fii sulbi aadama nabi aadam dhabarkiisa aad ku sugantaan kaa dalbay anlaa tushri bi shayan inaad waxba ila wadaajinin fa abayta waa diiday an tushria inaad ila wadaajiso bi aniga ood wax ila wadaajisa ood ah, mxuu ahaa ah, alla kala amaba macbuud kale amaba waxaa weyaan khaaliq kale aad sheegata amaba cibaadadii aan lahaa aad cid kale u leexisa ayaad la imaaday marka maanta war ma laha halkaas ayaad ku hoobatay walaa yadkhuluuna aljanata xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad weyaan marka janno inay galaan lagama yaabo alfaslu alkhaamis fasalka shanaad oo ka mid ah kitaabu liimaani bilyowmi alaakhir sifatu ljannati jannada sifadeeda jannada tilmaamaheeda iyo wa bayaani ahlihaa ahlu jannada caddayn la caddeey ayuu baab yahay ayuu u fasal yahay cafwan baabka koobaad baabun awal man yaqracu baaba aljanna baabka wuxuu u baab yahay awal man yaqrac qof qiraca qofka u horeeyo baaba aljannati albaabka jannada qofka u horeeyo albaabka jannada saa u garaaci doona qofkuu yahay baabkan u baabyo weyaan xadiidka afar iyo sagaashanaad can anas bn maalikin anhu ardaahu qala wuxu anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam ana aniga aktaru alambiyaa ambiyada kan ugu badan ayaana tabcan xagga la raacitaanka raacitaan la raaca oo la rumeeya kan ugu badan ambiyada ayaana weyaan yowma alqiyamati maalinta qiyaamo ana aniga ayaa akaru naas dadka akaru ambiya ambiyada ugu badan tabacan raacitaanka iyo la socodka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa ana anigana awalu man qofka qofkan ugu horeeya ana yaqracu garaaca oo muxuu ahaa in laga furo dalbo baab aljannati jannada albaabkeeda isaga ina loo furi doona nabigeena caleyhi salaam baabu naciimi ljannati jannada nicmeed ayuu u baab yahay baabun wuxuu baabkan baab u yahay naciimu ljannati jannada nicmadeeda lam yakhtur kuma soo dhicin calaa qalbi basharin bashar qalbigiis kuma soo dhicin weyaan nicmada jannada alla udhiga subxana wa tacaala bini aadan qalbigiis wax kusoo dhacay ma ahan abadan xadiidka shan iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardahu can nebi wuxuu ka wary sal slm qaala nabigeena inuu yidhi yaquulu llahu tacala alla wuxuu dhihi acdadtu waxaan u ama uu dhahay weeyaane acdadtu waan diyaariyey licibaadii waxaan u diyaariyey adoomahayga asaalixiin susuuban maa shay ayaan u diyaariyey laa caynun maa laa caynun il waxaynan ra'at arag maa laa caynun il waxaynan ra'at arag walaa udunun dhegna samicat aynan maqlin walaa khatar aanan kusoo dhicin calaa qalbi basharin bashar alla u khalqi qalbigiis uusan kusoo dhicin ayuu rabbi u diyaariyey uu leeyahy addoommahaygaan u diyaariyey wan wanaagsan dukhran waa kaydin loo kaydiyey dukhran kaydin loo kaydiyey weeyaan balha maa ulictum calayh balha iska badaa maa ulictum caleyh wix laydin tusay waxyaabahan aad adduunku aragteen xagga iska dhig baabkaas maba yeello weyaan bal ha iska badaa maa ulictum wixii lidin tusiyey caleyhi dushiisa aw adinka inaad aragtaan lidiin suurageliyey adduunka nicmooyin badan baa yeelaan xitaa markii rabbi ule subxaana wa tacala uu ka warramaa jannada dhexdeeda anhaarun nahriga caadiga hadda oo noo muuqda ma ahan magaca unbay wadaagaan markii laga hadlaa naqli iyo cinab iyo muxuu ahaa zukruf iyo wamaa ilaa dalika khayraad badan markii jannada laga sheega magacun bay wadaagaan laakiin isku nooc maahan isku wa isku nooca ah. wax il ay arkin dhegna ay maqlin qalbi ibni aadan aan kusoo dhicin ayuu rabbi subxana wa tacala doomiis u diyaariyey nasal allaha an nakuuna minhum uma intaa kadib qaraa nabigan wuxuu akri sal slm qowl lahi tabaraka wa tacaala falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun falaa taclamu ma ogsoona nafsu naf ma ogsoona maa nicmo iyo barwaaqa iyo khayr iyo muxuuah taladud ukhfiya loo qari lahum ayaga oo min qurati acyun ilqabowsi ah jazaan yujzan waa la abaalmarinaa jazaan abaalmarin bimaa kii sababtii ayaa lagu abaalmarinaa kaanu ahan yacmaluuna ku wanaag la imaado oo camal fala weeyaan baabun shajaratun shajarad oo filjannati jannada dhexdeeda ahaatay diluhaa harkeeda miatu caamin boqol sana loo socona waa hal geed oo jannada ku dhex taala boqol san inta loo socdo muxuu harkeeda uu yahay xadiidka lix iyo sagaashanaad can abi saciid waxaa laga wariyay sacad ibn malik ibn sanaan wayaane radia allahu tacala anhu arda can nebi wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada dhexdeed ayuu ahaaday la shajaratan geed yasiiru uu socona araakibu qofku wax saaran aljawaada alraakibu saara aljawaada faraska degdega ah degdega badan almudmara ee la asariica ee degdega badan miata caamin boqol sana maa yaqtacahu usan goynaynin weyaan jannada waxaa ku dhex yeel ayuu nabigeena alayhi salaa slaam geed geedda ayada waxaa weeyaan waa geed aad weyn geedka isagaa qofka saaran faraska degdega badan jawaadka waa mxuu ahaa faraska aadka u degdego weyaan xagga orodku degdego mudmarkana waxaa weyaan la boglaaliyey oo carabtu waxay samayn jireen dhaqan u fardaha qaarna waa farda iska jooga oo wax lagu xamaasho oo iska caadi ah fardana waa farda tartanka lagaga qaybgalo kuwa tartanka laga qaybgala marka waxaa weyaan meel baa lagu xarayni kadibna cunno aan kala golen habeen imaanna la siinaya iyo cabitaan markaasuu buuranaya markuu buurta ayaa hal mar cunadii marka kow laga siinaya in yaroo naftiisa ay ku go in yar oo cunno ah oo waxaa weyaan calooshii waxyaabihii laala adig waa jiimkun waxaad aragteen sooma dad muxuu ahaa murqo kuskuusano ya sigis bag meel baashaan muxuu aha caloosha taagtaagan iyo saasoo kale laga dhigi adag jimaa la gelinaya faraska markuu jiim gala khalaas waa laylini faras marka noocaas oo aad ka orda badan ardaa marka in yar ordaanba markiiba ay laakiin marba kan hadduu talaabaqaada ilaa meeshii eh, laga raba inuu gaaro uu gaaro istaag ma marka faraska isaga ah oo bogolaalan oo jiimka la geliyey ayaa waxaa weyaan boqol sano aanan goynaynin hadduu u socdo geedkaas harkiisa waa nicamta ilahi subxana wa tacala u noo diyaariya nasal allah an nakuuna minhum ya rab baabu suuq janati janada suuqa mxu kudhex yeel ayuu baab yahay can anas waxaa laga weri maalik radi allahu tacala an rasul rasulka al sl slm qaala nabigan wuxuu yidhi ina fi ljanati jannada waxaa ahaaday la suuqan suuq ayaa ahaaday yaatuunaha ay tegayaan oy mxuu ahay imaan doonaan dadka ahlu jannada kula jumcatin jumca la arka fatahubu kadibna waxaa dhabato oo saa u marto riixu shimaal dabeesha dhanka waqooyiga ka imaado ama dukadka ka imaado weeyaan dhankan waa mxuu ahaa hadda aanu tukana hadda annaga saasay noo tahy dhanka dukadka ay noo tahy annaga shimaalkeenna iyo dukadkeenna waa isku meel ummadaha qaarna waxaa weyan dukadkooda waa koonfur qaar waxa weyan waa ka soo bax qaar waxaa weeyaan waa galbeed soo maadan garan marka qaarna waxaa weeyaan hal meel ayagoo jooga ayaa waxaa weeyaan ay qaarna kasoo tukanayaan dhankan qaar dhankan waa dadka kacbada jooga waa taqaanaan weyaan hadda magaalada madiina oo nabigeena alai sla slam masjidkiisa uu ku yeelo dhankaan ay u tukadaan koonfur ay u tukadaan dhankaas ay u tukadaan beriga hore shimaal u dukan jireen baytlmaqdis agga dukan jireen hadda laakiin maadaama marka maadaama kacbadii loo wareejiyey qiblada oo kacbada laga dhigay oy soo degtay qowllahi tabaraka watacala qad nara taqalub wajhka fi samaa dhankaas ay u dukadaan weyaan dhankaasa qiblo ah laakiin shimaalku waa waqooyiga fatahubu waxaa dhabanaysa shimaali waqooyiga dabaysha ka imaan jirtay fataxdu kadibna waxay ku shubaysaa fii wujuuhim wajiyaalkooda waay ay dhabanaysa oy maraysaa dhacfo fataxdu waxay maraysa oy dhabanaysaa fii wujuuhim wajiyaalkooda wa iyaabihim dharkooda weyaan faysdaaduuna waxay kororsanayaan xusnan qurux xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux weyaan xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux weeyaan fayarjicuuna waxay u laabanayan ilaa ahlihim xaasaskooda ay u laabanayaan naagahoodii iyo xaasaskooda ay u laabanayaan waqad isdaadu iyagoo kordhay xusnan qurux wanaag cafwan iyo jamaalan qurux weeyaan fayaquulu lahum waxay u dhahayaan ahluhum xaasaskooda iyo reerahoodi waxay u dhahayaan wallaahi baan ku dhaaranay reerkiibaa dhihi iyo xaasaskoodiyaa dhihi laqad isdadtum waxaad kororsateen bacdanaa annaga gadaashanaga xusnan wanaag iwa jamaalan qurux weyaan fayaquuluuna ayagana waxay dhahayaan raggii suuqa aaday waxay dhahayaan wa antum adinkana wallahi baan ku dhaarnay laqad isdadtum waxaa korosteen bacdanaa gadaasheen xusnan wanaag iyo wa jamaalan qurux inta ay sii maqan iyo xuurlcintii iyo xasiskoodii waa lasoo qurxini ayagana markay suu qaadaan waa lasoo qurxini markaasaa qolyihii waxay leeyihiin qurux a idin korortay iyo wanaag kuwani saasay dhahayaan weyaan maxaa nabigan u sheegay sal alla alay riixu shamaal dabeesha dhan walba ay maxaa riixu shamaal loo sheegay waxaa loo sheegay culimada leeyihiin qaadi ciyaadi raggiis waxay leeyihiin raximahum allah raxmatan waasica riixda jannada waxaa shimaal looga sheegay maxaa yeelay waxaa yeelay dabeesha roobka wadata ayaa jasiirat alcarab markii ay roobka u imaana dabeesha roobka wadata waxay ugu imaan jirtay dhanka shaam xaggeed dhanka shaam ay kaga imaan jirtay khaasatan maka iyo madiine iyo dhankaasay kaga imaan marka waa wanaag wixii roob badan oo wax khayr wanaag wada marka taas ayaad rabbi ugu shabahaa ayuu leey walcilmu cinda allahi caza wajal walcilmu cinda allahi caza wajal koleyba waxaan rumaynaynaa in nabigeenu noo cadey alayh sala in dabeeshaas muxuu aha shimaalka ka imaanayso ay ahlu jannada suuqooda iyagoo jooga ay saas u mari doonto dhaban doonta kadibna ay qurux iyo wanaag u kordhi doonto laakiin sababta ay riixu shimaal loo goonyeelay allahu aclam baabu sifati khiyaami aljanna jannada teendhooyinka ku yeelo ood allah subxana wa tacaala ugu nicmay muminiinta sifada iyo tilmaamaha ay leeyihin ayuu baabiyo weyaan xadiidka sideed iyo sagaashanaad can abi muusa waxaa ashcri radia allahu tacala an arda cabdulahi bn qays weeyaane ana nabiya nabigeena sal slem qaala wuxuu yidhi ina lilmumini muminka ay u sugnaatay fi ljanati jannada gudaheeda ina lilmumini muminka ay u sugnaatay fi ljanati jannada dhexdeeda la khaymatun teendha teendhadaasoo min luluatin hal jawhar ah min luluatin jawhar waaxidatin ee keliya oo jawhar hal xaba ah ka samaysan weyaan hal jawhar ay ka samaysan tandhad o dhan mujawafatin uurkeeda aad uu mxuu ah waasic uu meel ballaaran uu yahy weyaan gudaheeda halkaas jawhar oo caloosha ka duleysha gudaha ka duleysha gudahana waasic iyo aada meel u ballaaran ah ayuu qofka muuminka ku leeyahay weyaan mujawafatin ee caloosheeda iyo gudaheeda ay waasic tahay weyaan aad ay u waasic tahay duluha dhirarka kor ay jirtana situuna miilan lixtan mayl ayay jirtaa dhirarkeeda weyaan markii la waasiciyey dhirarka korena waxaa weeyaan lixdan mayl ayaa jirtaa weyaan haddii dhirarka usaa yahay balarka bal ka warrama marka dhirark ka warrama lilmumini muminka ay u sugnaatay fiiha teendhadaas jawharta ka samaysan oona halka xaba ah ahluuna xaasas badan ayuu ku leeyahay islaamo badan ayuu kuleeyahay weyaan yatuufu calayhim wuu maraa almuminu qofka muminka falaa yaraa ma arka bad barkood bacda bar kale ma arkaan lixdan dad intay iska arkayaan xaggeel iska arki waa hal teenda oo hal kas jawhar ka samaysan oo toddobaatan lixdan eh, mayl kor u jirta weyaan balarkeedana alla ilahay baa ogsan subxana wa tacala lakiin wax aad weyn weyaan bal arka teendha annaga waxaa noo samaysan caws iyo eh, waxyaabahan mara iyo waxyaaba laga sameeya noo samaysan laakiin qofka muminka ah halkaasteen ood leeyahay jannada ku leeyahay bal arka waa jawhar sideedaba samayskeeda waa jawhar weyaan macneeda maaha taas bas uu leeyay maahan waxyaaba badan oo kale aad u tiro badan laakiin waxaa laga warramaya hal qaybo waxyaaba uu le ka a ah ayaa laga warramaya weyaan ayib baabu baabu nahri kawthar webiga kawthar la yihahda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal iyo sagaashanaad can anasin waxa waradiga allahu taala anhu qal wuxu anas markii la dheelmiyey oo la koriyey lama curija marka la saramariyey oo kor loo qaaday binabiy nabigeena ala sl slam ila samaai samada qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slam baynamaa goor ana aniga asiiru aan socdo filjanna jannada xeed aan socdo id ana waaba anoo binahrin binaharin webi la kulmay saan u socday umbaan webi ka dullacay weyaan xaafataahu labadiisa dhinac webiga qibaabun teendhooyin iyo qubooyin ayaa ku qubada waad aragteen masaajidda masaajida qaar mxuu ahaa manaaradaha ma ahane kuuskan bahalkan kuuska oo dul saaran ayaa quba la yihahdaa waa teendha markaun teendha un weyaan xaafataahu labadiisa dhinac qibaabu duri jawhar teendhooyinkeed ayaa ka dhisan qibaabu duri teendhooyin jawhar ah ayaa ka dhisan weyaan durka waa nooc ka mid ah jawharta ee waxaa weeyaan gudaha laga waasiciyey waa kuwa haddaan ka warramayn ti haddaan ka warramayna weyaan almujawif ee gudaha laga waasiciyey qultu waxaan idhi maa haada yaa jibriil jibriilow kan muxuu ahaa guryaha noocaana teendhooyinkan qubooyinkan noocaana maxay ahaayeen weyaan qaala wuxuu yidhi hada kan alkowar waa kowar cafwan maa haada kan muxuu yahay hada webigu ka warramaya marka yaa jibriil jibriilow qultu waxaan idhi maa haada kan muxuu yahay jibriil jibriilow webiga noocan oo dhinacyahana teendhooyinka durka iyo jawharta lagu hadlayo nacyaha laga mariyey muxuu yahay qaal wuxuu hada kanayt alkowharu waa kowthar aladii kaasoo acaaka uu ku rabbuka rabbiga faidaa waaba iyadoo tiinuhu dhoobadiisa aw tiibuhu amaba catarkiisa miskun miski uu yahay waa catarka ka mid ah adfar ee cad oo weliba cadaankiisu khaalis yahay u barax tiranya weyaan nacam shaka arrinteeda waxaa shakiyey oo tiinuhu iyo tiibuhu hudbatu ninka raawiga ah oo xadiidka wariya hudba la yihahda ayaa ka shakiyey nabiga muxuu yidhi alayh slat slaam iinuhu dhoobadiis miyuu yihi mise ama iibkiisuu yidhi ayuu ka shakiyey weyaan marka nabigeena sala allahu alay slam kowtarka lasi waa taqaanaa ina acطaynaaka alkowtar fasalli lirabbika wanxar ina shaanaka huwa alabtar waatuu rabbi subxana wa tacala kowtarkaas uu nabigeena ilahay usiiy subxana wa tacaala sifadiisa waa taas marka turbadiisa caradiisa iyo dhoobadiisa ayaa miski ah oo catar ah nooc weliba khaaliska ugu qiimaha badan dhinacyada waxaa ka jira jawhar iyo teedhooyinkaas ayaa lagu teeday nasal allah an nakuuna min ahlihi aladiina yashrabuuna minhu baabu abwaab اjanati jannada baabaheda u baab yahay iyo darajaatiha darajooyinkeeda u baab yahay weyaan xadiidka boqolaad can abi hurayrata radi tacala anhu arda caaw waxaan gaarnay boqol shan boqol shan xadiidkan ayaa ku ah xadiidkan hadduu noo dhammaado kitaabka boqol shan meel baan soo dhignay boqol maxaa dhinana sagaashan iyo shan ma dhow wax dhow maaha haddii aad todobada maalmood loo dayn lahaa ood adinka ogolaan lahaydeen saaddan waxaan gaari lahayn aan filaya insha allahu tacala boqolkiiba toban iyo dhowr laakiin waxaa weeyaan xirmaroodi xirmaroodi ayaa la yidhahdaa oo ragga iska shaqaysta oo iska xamaasho habeenkiina un soo shaqa taga waa wax fiican boqol jeer iyo kun jeer iyo milyan jeer iyo ka badan waxay dhaamaan dadka iyaga dadka markay soo shaqaystaan kadib maqaaxadaha fadhi kudirarka u fadhiya bayn marqub walcisha halkaasuu kaga dhamaanaya koob shaa intaan la cabin hebel bal kahor maanta b b c maa sheegtay iyo waxaa weyaan universal muxuu sheegay iyo eh, muxuu ahaay somali national t v muxuu sheegay iyo v oda maxay sheegtay inta ayada ah ayay kaga dhamaysa xaqiiqa waa la socda intaa waxaa dheera dembi iyo muxuu aha waxyaaba aan loo baahnayn in la galo oo naartii hadda aan ka sheekaynayna ciyaadan bilah asbaabo lagu too badan lagu dhaca marka arrinta khayr badana lagu suganya alxamdulilah lakin waxaa fiicnaan lahayd in runtii wati intaan ka badan loo hela xadiidka nabigeena alay slat slam in alla intii sala allahu aleh ali waslm qofku u yihahdana waa qofka dadka ugu dhawaamtada nabigeena alay slat slam inta lamara oon hadda xadiid nabi ala sl sheegayno nin walba wuxuu dhihi qaariga iyo qofka saamicaba nabiga ku sal alay sl slam kadibna darajaad saas ay kordhayaan wax sahlan maaha baab culusa lagu jira la socda ayb nas allaha laa yaxrimana xadiidka boqolaad can abi hurayrata radi allahu anhu ardaahu ana rasul rasulka sal slm qal nabigan wuxuu man anfaqa qofka bixiya zawjayni laba shay zawjka waxaa la yihahdaa shay isku nooca ah. kabahoo kale kabta bidacda midigta inta badan waa isku nooc sooma laba faras oo isku nooca ah, ama laba neef oo geela ah, ama laba neef oo ari ah, ama laba kun oo dollar ama wama zawjeynku waa laba shay oo isku muxuu nooca man anfaqa qofkii bixiy zawjeyn laba shay isku nooc fii sabiila jidka alla ku bixiyo nudiya waxaa loogaga dhawaaqa min abwaab aljannati jannada albaabaheeda loogaga dhawaaqa maxaa la dhihi yaa cabdalaahi adoon addoonka allow haadaa shaygan alla baxday khayran waa khayr weeyaan faman kaana qofki ahada min ahli janna ahli salaati ahli salaad qofka ahada oo salaad badni lagu yaqaano duciya waxaa looga yeeraa min baabi salaat salaada albaabkeeda looga yeeraa waman kaana qofkaada min ahli aljihaad jihaadka qofka lagu yaqaanana duciya waxaa looga yeeraa min baab aljihaad baabka jihaadka looga yeeraa weyaan waman kaana qofkaada min ahli siyaam soon naafila iyo sunno qofkii lagu yaqaanana duciya waxaa looga yeeraa min baabi alrayaan cokanaanta baabkeeda la yidhaahdo ayaa looga yeeraa weyaan oo qofka muxuu ahaa maadaama ad oona baabka cokanaanta loo biiy baabu siyaam looma bixin baabu rayaan baa loo biiy waa la bedelay weyaan ilaan adduunku kusoo soomay aakhare waa inuu marka mxuu ahaa nicmadii iyo rayaankii iyo cokanaanta helay weyaan waman kaana qofkaada min ahli sadaqati ahli sadaqana duci waxaa loogu yeeraa min baabi sadaqati baabka sadaqada loogu yeeraa faqaala abubakrin wuxuu yidhi radia allahu tacala an ardah wa huwa sabaaq ilkhayraat daa'iman meel kastoo khayra ah iyo wanaag marka la sheego wuxuu rabaa inuu furonta meesha u horreysa isaga inuu u horreeyo weyaan hadda maanta dhaqaale hadii laga hadlo qof walba wuxuu rabaa inuu asaga u horreeyo hadii madaxma laga hadla hadii cilmi laga hadla wamaa ila dalika abubakarna markii jannada iyo baabka laga hadla inuu asaga meesha uga horey noqday daa'iman dooni jiri weyaan sadaqta sadaqta waa ninka la markii nabigeena calai sl uu ka warramaya baytlmaqdis iyo samaawaadka iyo muxuu arshiga all muxuu ahaa sidrat almuntaha iyo markuu ka warramayay oo gaalada ay leeyiin kadabta asna sadaqta ula taagnaa sadaqta ayula taagnaa radi allahu tacala anhu ada fa qaala abubakrin wuxuu yidhi biabi aabahi wa ummi ayaan ufdiika kugu furnaa ya rasuul yawe maa calaa man qof dushiis oo duciya loo yeeray min tilka alabwaabi albaabahaas mid kamid looga yeeray min daruuratin albaab albaabada ka mid a ah, qofkii looga yeera wax dhibaato ah daruuro ah ama mishkilada lama kulmaayo ilaanba jannadii aad galayba albaabada mid kamid ah qofki looga yeera dhib mabahaye fa hal yudcaa ma loo yeeray axadun qof min tilka alabwaabi albaabahaas ma looga yeeraa kulliha dhammaanteed inta albaab ood sheegta nabi allow nin looga yeera hebelow hebelow albaab muxua looga yeeri ma laga yaaba in la arko oo ma dhici karta arrintayda qaala nabiga wuxu yidhi alayh slat slam nacmaha wa arjuu waxaan rajaynaya an takuna minhum adiga oo abubakra inaad ka mid noqoto ayaan rajaynaya weyaan waadna garanaysaan nabigeena calayi slat slam waa tii subax uu weydiiyey subaxan yaa muxuu ahaa yaa soon yaa sooman waa la aamusay abubakar anuu yidhi subaxan soo sadaqaysta aniguu yidhi qof xanuunsa yaa soo booqda aniguu yidhi baab walba nabiga sheegay alayh slat kulli waxaa wada aruursaday abubakr radi allahu tacala anu arda qofka noocaas marka inuu allah subxana wa tacala albaabada jannada ugu wada yeera baciid ma ahan baabu awal zumratin koox kuwa horey oo tadhulu gelaysa aljanata jannada iyo sifadooda ayuu ubaabi baabkan weyaan xadiidka boqol iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu taca anhu qala wuxu abu hurayra qaala rasuulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam ina awala zumratin kooxka uga horeeya ina awala zumratin kooxtan u horaysa oo yadkhuluuna galayan aljannata jannada calaa suurati alqamari dayaxa iyo bisha suuradeeda ayay leeyihiin oo leylat albadri habeenka afariy tobanaadka jooga uma aladiina kuwa kusouma um, intaa kadib aladiina kuwa yeluunahum kusoo xiga calaa ashaddi kowkabin xidikan ugu daran duriyin eifa duriyin ifitaan badan fi samaai samada idaa'atan xagga iftiinka ayaa kusoo xiga weeyaan dad wejigood uu noocaas yahay ayaa kusoo xiga iftiinkooda uu yahay laa yabuuluuna ma kaadiyaan walaa yataawaduuna yataqawaduuna ma saaraysta kama imaada weeyaan oo ma saxaroodaan walaa yatfiluuna ma canduuftuftaan oo canduuf kama timaada walaa yamtakhiuuna xaaka ama qaaxa kama imaado weeyaan amshaatuhum shanladooda ay ku shallaysanayaan addahabu waa dahab warashuhum dhididkoodana almisku waa catarkaas macaanka badanoo miskiga la yihahdo weeyaan wa majaamiiruhum unsigooda ay ku unsanayaan alulwatu waa cuud hindi weyaan cuud hindigan dee magac ahaan u kay adduun laakiin aakhara waa cuud hindi aakhara weyaan kan adduun ma ahan wuxuu alanjuux alanjuux weyaan alanjuux marka waa cudurhindigi ko cuudu tiibi waa iibka iyo catarka cuudkiisa iyo laantiisa weeyaan intaan saddexdan shay waa isfasirayaan ulwada aluluwatu waa cuudulhindigaas alalanjuuxna isaga fasirkiisa waa isku macnihi cuudu tiibina waa isla macnihi marka waa kelimatun fa tafsiiruhaa fa tafsiiruhaa waa kelimad iyo tafsiirkeedi iyo tafsiirkeedii waa hal kelima oo loo yaqaano ama hal geed oo muxuu ahaa dad ay u yaqaanaan alulwatu qaarna ay u yaqaanaan alanjuuj alanjuuj cafwan alanjuuj ma alanjuuj weyaan alanjuuj wa alanjuuj wa alanjuuj alanjuuj maahan cafwan alanjuuj qaarna ay u yaqaanaan cudutiib marka saasay isu daba yeelaan kalimatun tafsiiruhaa fa tafsiiruhaa saas weeyaan ayib wa aswaajuhum xaasaskoodan alxuuru alciin alxuuru waa kuwa cadcadaanta badan alciinu indhaha weynaanta badan weyaan waa jamaal meesha u dambaysay khalqi rajulin nin abuurkiis waaxidin ay kaliya weeyaan calaa suurati abiihim aabbahood suuradiisa ay leeyihiin aadamu ahaa situuna diraacan lixdan dhudhun oo fi samaa dhirarka lixdan dhudhun ayuu nabi aadam calayi sla jiray ahlu jannada saasay jiri doonaan annaga marka khalqigii tanaaqus ayuu kusoo jiray saasuu soo laabanaya weeyaan ayb baabun yadkhulu ljanata jannada waxaa geli sabcuuna alfan toddobaatan kun biqayri xisaabin xisaab la-aan xadiidka boqol iyo labaad can imraan waxaa laga wariy ibn xusein radi allahu tacala anhu ardahu qala wuxu yhi imraan qaala nabiyulahi nabig al wuxuu yihi sal slem yadkhulu janata jannada waxaa geli min ummati ummadayda waxaa geli sabcuuna alfan toddobaatan kun bikayri xisaabin xisaablaan bay gelayaan qaaluu waxay yihahdeen waman hum kuwaas waa kuwe yaa rasuula rasuulka allow qala wuxuu yihi hum ayaga aladiina ku weyaan laa yaktawuuna aan isgubaynin oo xanuun dartiisa qabtay isuma gubaan walaa yastarquuna in lagu tufana ma dalbadaan inay tufaan maaha inay lagu tufo ma dalbadaan wa calaa rabbihim rabbigood ina tawakaluun oo tala saaranayaan weyaan faqaama cukaashatu cukaasho ayaa istaagay ibnu muxsin weeyaane faqala wuxuu yidhi udcu llaha cukaasho ibnu muxsin radi allahu tacala anhu ardaha faqaala wuxuu yidhi udcu llaha alla ii bari an yajcalnii inuu yeelo minhum inuu iga yeelo minhum ayaga kooxdaas jannada xisaab la-aan iyo gala inuu rabbi iga iga mid yeelo rabbi nabi allow ilaahay ii bari qaala anta adiga minhum adiga ummadaas kamid tahay bu ragga ayaga todobaatankaas aad kamid tahay booskiisi ninkaas waa xajistay waa bakaraysay ninkaas khalaas waa nicmada bal arki iyo lidalika qofku wanaag haddii aad maqlo inuu la yihah war waxaas yaa la khayrkaas waa heliy la yihahdo oo ama laga rajayna la yihahdo sabaaq inuu qofka ahaado oo fastabiqu lkhayraati yaa loo baahan weeyaan ninkaa go-aan wuxuu qaatay inuusan muxuu ahaa isgubin wuxuu go-aan markiiba qaatay inuusan xataa in lagu taf uusan wuxuu go qaatay inuu alla tala saarto subxaana watacaala niyadii ku xiro markiiba saasna wuuba ahaa kadib wuxuu nabi alla ilaahay muxuu ii bar inaad iga mid anta minhum baa marka khalaas waa booskaas ninkaas ayaa la booday ayb faqaama rajulu nin baa istaagay faqala wuxuu yihi yaa nabi allow udcu llaha alle ii an yajcalnii minhum inaa iga mid yeela muxuu kooxta isaga qaala wuxuu yidhi sabaqaka biha cukaasha cukaasha hormaray arrinta ayada booskii hal boosaa meesha ayeelay booskiina cukaashaa la booday saasuu nabiga alai sl slam maahan in ragga meesha fadhiya uusan ku jirin qof noocaas ee waxaa weyaan sifaadkii ayaga ahaa cukaasho waa laga helay saxaabiga kalen waxaa laga yaaba in sifaadka asaga ahaa uusan lahayn weyaan macnaheeda maaha inuusan janno gelaynin laakiin toddobaatanka iyaga sifaad ayaga waa v i b insaxa tacbiir waa rag muxuu aha meel sare ragga moogtahay marka hadda meel diyaarad somaad arkin ya first class waa la leedahay waad aragteen rag baa waxaa la fadhiisinaya meeshaas kora oo adeega saa loo dul taaganya qaar kuraastooda ay u weyn soomaad arkin qaarna waxaa weeyaan kuraas yaroo yaryar iyo adeeg hal mar iyo waxyaabaa qaaroo inay iibsadaan lagu qasba iyo howlo badan ajran moogta marka ilahay wuxuu le subxana wa tacala walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan aakhira hadda waad aragteen in badanoo annaganaga mid aniga ka mid ah booskanaga waa sabankaas halkaas iskaga tukanaa akhyaar meeshaanana waxaa weeyaan halkaan bay ku tukadaan soo maad arkin ma la sinaanay ad malaynaysaan marka abadan lama sinaanay xaqiiqada noocaas weeyaan allahu akbar ayib laakiin macnaheeda ma ahan meeshaa laisku ciriiriye waa lainka soo sheegtay raggiina safka hore ku tukaday rag ah laga soo sheegtay kulli maahan inay muxuu ahay eh, kabihii iyo eh, waxaa weeyaan salliyaal meesha aan ka tegayno barya habeenkii oo xataa haddii muxuu aha la yimaado shanta haddii la yimaado aan la geli karin ta iyada sax ma mana noqonayso qofka inuu muxuu ahaa eh, waxaa loo bahan qofka inuu isaga waqtiga joogo waxaa un loo ogoliyay in alab meesha qofka u dhigta haddii xaajo daruuri ah. qofki masquul aaday arrin deg deg ah kusoo boodayo muxuu usoo qabsana usoo laabana laakiin ad golo meesha qof uga dhigto oo salligiisa salliga hebel waa loo dhawaan ay noqoto xataa hadduu intuu iska sahurda qof sagaal saac ama toban saac yimid booskii dhanna waa xiran yahay oo kulli salliyaal asaa u isaga markaasu ku tukanaya dacwada waa timid la socda akhyaaray dacwadaas waa dacwo imaaday waxaan iskale maaha oo kow iyo laba iyo saddex iyo toban iyo labaatan iyo ka badan imaaday weyaan dadku ay sheegaan marka arrinta ayada ilaha laga cabsado akhyaarnimadaas ayada ah, dadka laa shaka way u badan yihiin laakiin waa un afraad waxaan ka hadlaa guud ahaan maaha ayb ya sheekh he oo ku dhibaysan wixii caawa ka dambeeyay intaad timaaddo salligii aan la joogin iska tuura saasaa la isku waafaqday sooma salligii ikabti markii toban sac la imaado taallo oo qof uusan joogin halla tuura mas la anaa qaadi ya dagaal ha dhaca dagaal ha dhaca ya ma fiicno miyaa maya qofku wuuba joogaa mogta qof dhabarka laga haya jiro laga yaba inaan kursi ku fadhi wuuba joogaa qofki kaas la garay laakiin nin baa hurdi ya sheekh kabta dhimala xaajigaa bixini misaasa dee dhibka hala dhaaf marka adii isku laynta aan la rabin ha may ani tuuritaan kale kama hadlaayo gadaal waa lumanin agga la dhigi qofkii sagaal saac imaado ka warraba xaqiiqa culimadu waxay leeyihiin akhyaarta sagaal saacan imaadnaa meeshaan way xihanta meesha way xihanta ya maxkamada la qaaday marka haye ayib okaadii eh, marka ayib dood waa loo baahan yahay ya ayib kolley waxay tusinaysaa in hadda safka hor lagu dagaalamo khayr badan wa ya nabigana alai slat slam wuxuu yidhi dadka haddii ay ogaan lahaayeen safka hore iyo aadaanka wixii ku sugan oo ajar ah oyna heli karin in loo qoratuurto qoratuur si kale aan lagu heli karin way qoratuurin lahayn sooma marka arrinta ayadood garan kartaan iimaanka meeshuu joogo iyo dadka wanaagis ay u rabaan iyo safka hore qiimaha uu leeyahay iyo wanaagga ku sugan in la ogsoon yahay laakiin waxaa fiican in wanaagga loo maro wanaagun wanaag in wanaag loo maraa fiican jasakum allah khayran ayib waxaan filayaa waa wakhtigiana soo haleelay marka sabaqa beeco kaash sooma halkaasi ku dhamaatay hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdih rasuuli mustafa